alxamdu lilaah wahanaau lilaah wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma allahuma akhrijna min dulumaati اlwahn waakrimna binuuri اlfahm wاftax calayna bimacrifati اlcilm waxasin akhlaaqana biاlxilm wasahil lana abwaaba fadlik وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله taariikhdiisa aynu ka warramayno xigmadda aynu uga warramayno iyo xidhiidhkay la leedahay shirkeennan ama kulanka kulanka sidaa la idiin sheegay waxaa lagu magacaabay maxaasinul islaam macaanka iyo wanaagyada islaamkuuu leeyahay wanaagyada islaamkuuu leeyahay iyo qiimihiisa iyo inuu dadka faa'iido u yahay raggii ibraasiyey ama muujiyey ayuu ka mid ahaa cumar bnu cabdilcasiis oo islaamka waa diin macaan oo aan qalad lahayn dadku mararka qaarkood baa iyagoon ku dhaqmayn in islaamka qalad laga fahmaa laakiin marka cadaaladda islaamka si qurux badan loo muujiyo maxaasintiiyo macaanka islaamkaa muuqda islaamku waa diin ilaahay ugu talagalay dadku inay ku dhaqmaan dhaqankii saxdaha marka la raaco dadku waxaa kaloo dhan way nacaan dhaqammada kale iyo adyaanta kale way nacaan waxyaabahaaynu xusi doonna waxaa ka mid ah caddaaladdiisii cilmigii uu lahaa cabsidiisii tawaaducii kibirla'aanta macnaha qanaacadii uu lahaa iyo siduu u kaaftoonaa mas-uuliyadda siduu u dareemi jiray xalaal miirashadiisii maamulkiisii wanaagsanaa xaqa siduu ugu dhawaaqi jiray iyo sunnayaashii uu jideeyey tobaneeyadaa shay ayaynu wax ka odhan doonnaa insha allahu iyo ugu dambayntii qisadan maadaa yustafaad min alnataa'iji waalcibar maxaa laga faa'iidaysanayaa laga dhaxlayaa qisadan dadkao dhammi waxbay ka faa'idaysan karaan laakiin cidda aad ugu dayan karaysa ee wax ka faa'idaysanaysa waxaa ka mid ah mas'uuliinta iyo madaxda iyo culimada dadka ululamarka amarka la ydhaha ulul amarka ilaa waa madaxdii culimmada eh dadkaasibaa wax ka faa'iidaysan karaya qisadan oo ku dayan karaya cumar ibnu cabdilcasiis innagoon ku sii dheeraanaynin taariikhda shakhsiyaddiisa waxay tilmaamaan culimmada qaarkood inuu yahay sufyaanu thawri oo kale wuxuu xusay inay yihiin alkhulafaa'u khamsa khulafada hadyigii nebinimada ku taagani waa shan buu abubakrin cumaru wa cuhmaanu wa caliy wa cumar bnu cabdilcasiis afartii khulafada ninkanuu ku shaneeyey markii uu tirinayay waxa uu ku dhashay cumar ibnu cabdilcasiis xulwaan meesha laydhaa mastar ku taalla aabbihiina halkaasuu madax ka ahaa sannaduna waxay ahayd saddex iyo lixdankii hijrada waa qarnigii hore ee qarniyada fadliga badan ka mid ahaa sida la ogsoon yahay hooyadii waxaa la yidhaahdaa ummu caasim bintu caasim ibnu cumar ibnu khadaab cumar ibnu khaaab baa awow labaadu ahaa cumar inankiisii caasim ayaa awow u ahaa awow hooyo oo inantiisii baa dhashay waayahay iyada laftigeedana umu caasim baa la odhan jiray bintu caasim caasim ibnu cumar ibnu khadaab inantiisii weeye markaa cumar baa awoowo ah iyadana dabcan hooyadeed dee taariikh bay lahayd oo cumar ibnu khadaab isagoo madiine maraya ayaa wuxuu soo maray inan iyo hooyadooda wada hadlaya habeen caanaha biyaa bay leedahay hooyadu inanteeduna waxay leedahay cumar wuu mamnuucay caanaha lama biyayn karuuri badhax laysku dari kari maayo biyo iyo caano cumar inama arkayeeh iska wad bay tidhi hawsha haddaanu cumar ina arkaynin fa rabbu cumara yaraan cumar baa ina arkayabay ayay inantii ku jawaabtay gurigii cumar wuu calaamadsadoo inamadiisii buu la hadloo wuxuudhi inantaasi haddii aanay nin lahayn ama idinkaa guursanaya ama aniga inankiisan caasim baa u baxoo guursaday inantii waxay dhashay ninkan waalbaladu tayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbi dalsanku daaq fiican buu soo saaraa dhulka fiican iyo durriyadda wanaagsan durriyad wanaagsan baa ka soo baxa marka sidaasay ugu daba leedahay cumar ibnu khadaab radia allaahu canh isaga oo da'diisu ay yar tahay ayuu qur'aanka kariimkaa xafiday oo had iyo jeer dadka saalixiinta ee wanaagsan marka laga sheekaynayo qur'aanku waa waxyaabaha u horreeye la soo qaado qur'aanka ilaahay inuu qofkii qalbigiisa galo isagoo weliba yar wax weyn weeye darajooyinka la gaadho kuwa u sarreeya ka mid waana salafku waxyaabahay ku tartami jireenee ilaahay weyddiisan jireen bay ka mid ah markaa qof wal oo la xusayaba taariikhdiisa waxaa lagu darayaa wakhtigu qur-aanka xafiday aabbihii wuxuu u diray magaalada madiina oo magaaladii rasuulka ah sala allaahu calayhi wasalam yata'addabu biha mu'addib baa loo dhibay mu'addib mu'addibku wuxuu ahaa nin rabbeeya oo barbaariya carruurta oo mucallimu u ah oo akhlaaqdiiyo dhaqanka wanaagsan iyo rabaayadda soo bara boodhin baa la gelin jiray meel lagu xidho oo carruurta diint qur-aanka iyo diinta lagu baro aabbihii wuxuu had iyo jeer ahaa wuu ku noqnoqon jiray madiinoo bal inankii kolba halka uu marayo ayuu aad ugu dadaali jiray rabaayaddiisa cumar wakhtiyadii hore ee aanu madaxweynaha noqonin waxa uu ahaa nin aad u jecel tanacumka waxa la yidhaahdo raaxada iyo xaragada iyo udgoonka ayuu aad u jeclaan jiray da'yartii sidaa caanka ku ahayd buu ahaa dadka had iyo jeer dhaliilayaana waxay ku dhaliili jireen waa mid ismaldhakhinaya ama had iyo jeer iska dhigdhigaya waxaannu ahayn ama isdhalaalinaya ayay ku eedayn jireenoo ninkaas waa nin raaxo jecel baa lagu eedayn jiray cumar raximahu اllah waxa uu ahaa madaxdii gobollada soo xukumay ayaa u ahaa laakiin taynu u soo gudbaynaa waxa weeye markii uu dhintay ninkii la odhan jiray sulaymaan ibnu cabdilmelik oo isagana ay ilmaadeen lahaayeen bishii safar taariikhda hijrigu markay ahayd sagaal iyo sagaashan cabdulmelik ibnu marwaan inankiisii madaxda madaxweynaha ee sulaymaan markuu dhintay ayaa waxaa loo soo wareejiyey ama madaxtinimadii la wareegay cumar ibni cabdilcasiis iyadoo ummaddoo dhammi soo sharraxday culimmadii muslimiinta dadkii acyaantahaa iyo tujaartii waxay yidhaahdeen reer bani umayana waa laga cabanaya qoladuu ka soo jeeday ee isaguu ka dhashay oo niman waxay ahaan in badanoo ka midihi gafaf badani ka dhaceen oo dadka ku xadgudbay oo xoolihii dadka uruursaday bay ahaayeen marka aad baa looga cabanaya saasee u eegeena waxay idhaah ninkaa ah isaga ah hadduu meesha ka baxay cidday noo beddeli karaysaa waa cumar ibnu cabdilcasiis tii baa la calaamadiiyey markaasee ummaddii ku uruurtay waa loo yeedhay waa lagu qasbay waa la soo fadhiisiyey sannadaa ah hijiriyaduna waxay ahayd wakhtigaa sagaal iyo sagaashankiibahayd isaga laftiisuna ninkani markii uu sii dhimanayeyna dardaara buu bixiyey inuu cumar ku wareejiye xilka cumar ibni cabdilcasiis raximahullaah allaha u naxariisto wakhti badan muu haynin intii abuubakar sidiiq in leeg buu hayay oo laba sano iyo shan bilood buu hayay laba sano iyo badh meelahaasuu hayay taqriiban laba sano iyo badhka ah wuxuu isku dayey wixii reerkoodu ay qaseen inuu isagu saxo wixii cid la dulmiye laga qaatayna inuu u celiyo taasuu aad isugu daayay cumar markii xilkii loo magacaabee loo cayimay waxaa la yidhi istaago dadka mimbarka kala hadal waa diiday oo ma hadli karaya buu ay daaye culays baa lay saaree hareeraha la qabtoo mimbarka la fuushiiyo kadibna wuu haddi kari waayo isagoo qiiraysan ayuu wakhtigaa hore iska soo degay oo uu ku soo noqday fadhigiisa wakhti dambuu haddana hinqadayoo meeshii lagu celiyey si uu ummadda ula hadlo kolkaasuu halkii fuulay mimbarkiibuu ka hadlay kolkaasaa faxamida allaha wa ahnaa calayh intuu ilaahay ku mahadnaqay ayuu ilaahay ammaanay wuxuu leeyahay ayuha annaas innahu laa kitaaba bacda alqur'aan waadadiyo waxaan idiin sheegayaa kitaab qur'aanka ka dembeeyoo soo degay ma jiro walaa nebiya bacda muxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi ka dembeeyey nebi moxamedoo soo baxayna ma jiro alaa wa innii lastu bifaariqin walaakinnii munfir anigu ma ihi nin sharci idiin dejinaya laakiin sharcigeennii yaallay ayuunbaa fulinaya walastu bimubtadicin walaakinnii muttabic anigu nin dariiqo cusub keenaya iyo dhaqan iyo diin cusub iyo bidca mayhiye mutabic baanay mid sunnadii nebiga raacay walastu bikhayrin min axadikum dadkiinnan caadigaa midaan ka khayr badanahaynna ma jiro dadkiinnaa caadiguunbaa la mid ah walaakinnii afqalukum ximla waxaan se ahay maanta ninka idinku culays badan ninka maanta idinku dhibaato badan ee idinku culays badan ee loo soo xidhay mas-uuliyadda ninkaasaan ahay buui kolka taasina waxay tilmaamaysaa dadka wanaagsani xukunka waxay u aaminsan yihiin inuu yahay maqram wax culaysa inuu yahay dadka liitaana xukunka marka helaan waxay u aaminsan yihiin annahu maqnam mahnam qaniimadin la helay yaana farqi weyne u dhexayn maqram iyo maqnam maqramku waxa weeyaan inaad aaminsantahay in dayn lagu raaci doono oo adiga lagu qabsan doono maqhnamkuna waxa weeye qofkii wuxuu leeyahy maantaan guulaysta markaasuu barbadhaadnaya qaadaya markaasuu farxaya markaasuu odhanaya guushaydii maanta miyaydaan ii hambaliyaynay ii duceeya halkuu odhan laa buu leeya ii hambaliyeeya ilaa wixii aan doonayaan helaya marka qofka kugu soo haliilaya wixii uu doonayo helay dee adigaa laga yaabaa inuu kulliqo ninka laakiin damqanayaa wuxuu dareemayaa in isaga dayn loo raaci doono marka wuxuu leeyay ninka idinku culus baan maanta taasina waxaynu soo qaadanaynaa waa shucuuruhu bilmas-uuliya qodobkaasi wuxuu khusaynayaa siduu mas-uuliyada u dareemayay weeye taas annahaa maqram walaysat maqnam inay tahay culays oo aanay ahayn wax guulahoo la gaadhay waina arajula alhaariba min alimaami aalimi laysa bidaalim ninka madaxda ah ee dadka dulmiyaya ninka ka carar ee ka baxsadaa daalin maaha buuli haddii ninku aad ah madaxweynuu idin dulmiyo iskaga baxsataan daalimiin ma hidin bu xaq buu leeyay qofku inuu kolkaa ka cararo la addeeci maayo alaa laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq war qof madaxweyne ah oo mas-uulo laguma yeelayo oo lagama aqbalayo wax ilaahay lagu caasiyayo waa midhkii abuubakar uu yidhi radia allaahu canh halkaa markii uu marayo dadkii uu cilmi iyo caqli bidayay buu wax weydiiyey dadku wax weydiiye waxaa ka mid ahaa saalim ibna cabdilaahi ibna cumar cumar ibnu khadaab ninkuu awowga u ahaa ee la odhan jiray saalim ee cabdilaahi dhalay waxa uu idhi ii soo qor siiradii cumar binu khadaab cumar binu khadaab siiradiisii dhaqankiisii waxu maamuli jiray ii soo qor adiguu awow kuu ahaayoo aad u yaqaane aan wax ka faa'iidaystae weliba xagga waxbixinta iyo xoolaha ummadda habka loo bixinayo waa halka madaxdu ay ku halaagsamaan fa kataba ilayhi biladii sa'ala wa kataba ilayh waraaq buu ugu soo jawaabo wuxuu idhi innaka in camilta bimili camali cumara fii zamaanihi wa rijaalihi fii mili zamaanika wa rijaalika kunta cinda allaahi khayra min cumar jawaabtiisii saasay noqota waxa uhi waxaan kuu sheegayaa haddii aad shaqadii cumar qabato iyo caddaaladdiisii samayso isagu raggeedii wanaagsanaana wuu hayay wakhtiguna wuu wanaagsanaaye wakhtigaagana wax waliba kharribmeen oo dadku kharribmay oo dalku kharribmay haddaad caddaaladdii cumar samayso adigaaba ilaahay agtiisa cumar ka khari badnaan doona buu ar meesha waxbaana helay buu leeyay balaaya nagu habsatay ummaddii waa la cuno waa la diirtay dalkii waa la kharribay marka haddii aad isku dayda raadkii cumar inaad raacdo adigaaba ka khayr badan doona buuhi awowgay cumar cumar dariskaynu dee waxaynu xusaynaa waa taariikh weeye nin wanaagsanaa taariikhdiisii baynu ka sheekaynayna waxyaabaha lagu xuso waxaa ka mida waraciisa iyo xalaal miirashadiisa warucu waxa weeye qofku inuu iska ilaaliyo hadalka xaaraanta ah iyo cunnada xaaraanta ah iyo ficilka xaaraanta ah iyo fulinta xaaraanta ah macnaha qofku wax waloo mas-uulka ahi waanu wax walba yidhaahdaa soo ilaahay kuma arkayo soo wax lagaaba qorayo soo aakhiro laguma xisaabin doono marka xagga xalaal biirashada iyo is-ilaalinta uu wixii xun iska ilaaliyo caam buu ku ahaa waxa uu ururiyey qoladii ehelkiisii buu ururiyey ehelkiisii reer bani marwaan ayuu ururiyey waa qaraabadiisi waa cumar ibnu cabdilcasiis ibnu marwaan reer marwaan qoladanay dad isugu xigaan buu soo ururiyo ururiyoo bal isu kaalaya waa dadkii ugu dhodhowaa markaasaa wuxuu yidhi nebigu wuxuu lahaa calayhi salaatu wasalaam meesha fadag laydhaa waa dhul aad u ballaadhanoo barwaaqo aha meeshaa iyada ehelkiisa dee masruuf buu ka siin jiray dhulka muu qaadaninoo muu iska yeelanin nebiguye wixii ka soo baxa ayuu iyo reerkiisa nebigu wax ka sii jiray idinkuna waxaad tidhaahdeen halkii nebiga annagaa joognoo dalkiiyo dadka ka madaxaho waa iska qaadateen hantidaasi qarankaa loo celiyey la socda markaad maanta laga bilaabo maadaama nebi maxamed carruurtiisii aanay dhaxlin oo inantiisii faadiba aanay dhaxlin dhulkaa idinkuna malihidin waa la soo celinayaa dadka u horreeya wax laga soo celinayaa waa idinkay ogaadab waaya wuxuu ka bilaabay marka caa'iladdii innagana maxay sameeyaan madaxdu dee waxaa la yidhahdaa maantun bay noo soo martay wixii aynu doonaynay bay isu kaalayaay sida had iyo jeer waraabuhu markuu dilo neefka raqda ah wuu cod buu ku dhuftaa dheeraada cod dhawaaq buu bixiyaa waraabayaasha kaleo dhan baa isu yimaada raqdaasaa la cunayaa markaa markaa isu kaalaya kan halkan u dhiib kan booskan u dhiib kan booskan u dhiib dariiqadii noocaha maya wuxuu leeyahy idinku iska soo wada wareejiya wixii hore dulmi baa ku haysateene markuu caa'iladiisii sidaa u bilaabay wuxuu dadkii uu ku bilaabay ka mid ahaa xaaskiisii faatima bintu cabdilmelik eh, xaaskan uu wada joogaan waa faatima boqorkii reer bani umaya ka farcameen ee isagana adeerka cumar u ahaa ee cabdulmelik ibnu marwaan ayaa dhalay marka xoolihii reer bani umaya ay qaybsadeen ee ummadda qasnadeeda laga qaatay qaybba iyana la kacday oo ay qaadatay oo xaaskiisu ay haysatay wuu u yeedhay wuu la hadlay waxaasaa markaasaa wuxuu ku yidhi faadimooy waxaad yeelaysaa waad arkaysaa dee waxaad jawhar iyo dahab iyo dheeman iyo waxaad hayso waad arkaysaa waxaasina waa bulshada islaamkaa ah xoolahoodii weeye warku wuu soo urursanyay ma badna buuhi warku ama waxaa aad haysaabaad dooranaysaa waan ku furayaa oo waynu kala tegaynaa ama waxaasaad baanka muslimiinta gelinaysaayoo qasnadaad dhigaysaayoo adigoo faramadhan baynu isku soo hadhaynaa waxay tidhi mee adigaan ku doortay xoolahanna waan iska dhigay daraddau fiirso marka dadku cadaaladaada rumaysanayo ee wax lagaa dhegaysanayo waa inaad qoyskaaga ka bilowda qoyskaaga iyo ehelkaaga waa inaad ka bilowda ma sidaasaabay oo waxaan o dhan iminka waan xareeyaa xaree waxaad isku qurxisaa ma jiro way ururisay baankay dhigtay waxa aad u cajaa'ib badnaa markii uu dhintay isagu cumar ibni cabdilcasiis ee ninkii ka dambeeyey qabsaday ayaa faadime waxa u yimid ninkii baanka haystee baa u yimid e wakhtigaa muslimiinta qasnadda u hayay waa intii ninkeedu dhintay kadib cumar markaasaa wuxuu idhi yaa binta alkhaliifa xoolihii halkan aad dhigtay wakhtigii ninkaagu uu noolaa dee waxaanuu aaminsannahay ammaano aad leedahay inay tahay waa fitnada eeg halkanaanay kuu yaalleen dee ma kugu wareejiyaa oo ma kuu soo celinaa maya bay tidhi ninkayga isagoo nool mar haddii aan adeecay isagoo dhintay caasihii maaya bay tidhi waa midhka la doonayo dumarku inay ku daydaan xaawalaydeen iyo dumarkeennu waa dumarkii ay ku dayan lahaayeen ma intoo ninkayga nolosha ku adeecay ayaan geerida ku caasiyaa bay tihi ha ka yaabay kuma caasiyay halkaa hayga yaallaan wixii cumar ibnu cabdilcasiis carruurtiisa siduu ula dhaqmi jiray waynu arki doonnaa waxaa ka mid ahaa tufaax badan oo la soo ururiyey oo sakadii muslimiinta ka mid ahaa ayaa ilmo yaruu dhalay ayaa midh ka mida cunay markuu dhowr jeer goostay ayuu afkiisa ka soo saaro alaabtiibuu ku celiyey ilmihii yaraayoo ooyaya ayaa hooyadii u tegayoo dee wuu sheego iyadiiba xabad tufaaxa u iibisay oo ku aamusiisay oo maxaad saa ugu gashay bay tii ilmaha yar dee waxaan ugu galay buu idhi waxa wixii ummadda oo aan weli la qaybsannin buu ahaayoo dee intaan anigu aakhiro ooyi lahaa ilmaha yar ha iska ooyabu aniga ooyaya aakhira dee intaan ooyi lahaa iminka halkanka yara ha ka ooyabu maalin ciida ayaa hablihiisii yaryaraa u yimaadeen maalin ciid ayaan odhanayna maalinkii ciidda ka horreeyey ayay carruurtiisi isagoo soo rawaxo shaqada ka soo rawaxay ayay ka hor yimaadeen markaa waxay idhahaan aab aroorta waaci noo iibi wixii aanu dharku ciidi lahay carruurta waynu naqaanaa soo maa waa waalidku maalmaha ugu istara xanuun badan yahay maalmahaa ciiddu soo galayaan weliba waalidka faqiirka ah ee aan waxba haynin amaah buu doontaa si uu carruurtaa qayladooda isaga aamusiiyo kadibna wuu u jawaabayoo wuxuu yidhi aabbo miyaad jeceshihiin intoon idin siiyo wax dhaldhalaalaya inuu aabbihiin aakhiro gubto oo ilaahay naaro mee ma jeclin bay yidhaahdeenoo dee wuu iskaga tego iska dhaafay wasiirkii maaliyaddoo la socday baa yidhi ayaa wuu ka naxay hablihii yaryaraa markaasaa wuxuu idhi madaxweyne miyaanay fiicnayn bisha soo socota mushaharkeeda intaan ku amaahiyo inaad carruurta dhar ugu iibiso aad buu u huruufeeyo markaasaa wuxuu yidhi waryaae ma qaybka iyo mustaqbalkaad akhriday oo waxaa laguu sheegay inaan berri noolaan doono yaa ku yidhi berri buu noolaan doonaa miyaanay suuragal ahayn caawa inaan rawaxa buui maxaad isaga kaayo horgaynaysaa aniga iyo hablaha bal haddaba raalli ha uu madaxweyne ha igu xanaaqine waxbaba ku siin maayeen mar kale xooluu qaybiyey cumar ibnu cabdilcasiis xoolihii waxaanu waxba ka qaadanin isaga iyo xaaskiisa iyo addoonkii u shaqaynayay ayaa dharkii iyo dhuunigii iyo wixii lagu xaragoonayay saddexdoodaasaan waxba ka qaadanin ilaan markaad cadaalad ku socoto waxaa la isticmaalaa qaaciidada ah qaybiya qada soo ma taqaanin qaybiya waa qofkan qaybinaya haddaad adigu qaybinaysood intii weyneed halkan dhigato meeshii kharribanta waad ku ceebowdeen wuu qaybiyey wixiiba saasay ku dhammaadeen waa siduu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam ninkii addoonka ahaa ayaa cumar buu la hadla wuxuu idhi dadkii oo dhan waxbay wada qaateen saddexdeennan mooyaane de saddexdeennan unbaaba qatanbu macnaheedu si kale haddii loo dhigo dee anigiina i galaafata wey anigiina waxbaa iseejiseenoo de waan idinku agqaday wey waxbaba ma hayo markaa wuxuu ihi macaynkaasaa tidhi adiguna xor baa tae orad iska tag gebigiisiiba isagiina daaqaddu ka saara wuxuu yidhi haddaba xor baa tahaye meeshaa doonayso maroo waxa dadku urursanayo ururso adduunyada anuwan iska daaye orad iska tag yuu ka bilaabaya waa naftiisii waa ooridiisii waa ubadkiisii waa ehelkiisii waa addoomihiisii intaa markuu safeeyey ee wixii ummadda uu ka ilaaliyey ayay dadku aamineen markaasay ku uruureen markaasay u duceeyeen markaasay isgarab taageen ooy u hiiliyeen waraciisii iyo xalaal miirashadiisiibay kuwaasoo dhammi ayay ka mid ahaayeen nin baa u yimi qaraabadiisa ka mid ah oo dhallinyaro ah cambasatu bnu saciid bnu caas baa la odhan jiray markaa wuxuu uhi amiirulmu'miniinow waxaan kuu sheegayaa madaxweynayaashii kaa horreeyey ee ehelkeenna ahaa kaanuu yucduunanaa cataa'an fa manactanaa weliya ciyaalun wa dayca dee wixii yaraa ee nala siin jira ee madaxduna siin jireen waad naga goyse carruur iyo ciyaalna waan leeyahay dee maad iska kay fasixi waxba kuguma haye meelahaygaan shaqada iga fasaxa buuhi aan miyigaygii iska tago meelahaan isaga caana doonta kol haddaanan magaalada waxba ku qabin isaguna wuu jawaabayoo wuxuu idhi axabukum man kafaanaa mu'anata qofkaanu ugu jecellay adeer waa ka culayskiisa naga fududeeya waxba joogka odhan maynee kol haddaad tidhi culayskaygaan idinka fududaynayaa iyo su'aasha orad meeshaad doonaysa iska marbo halkuu islahaa muslaxo oo ha idhaahda joog oo na ag fadhi cumar ibni cabdilcasiis waraciis iyo xalaal miirashadiisa waxaa ka mid ahaa wuxuu aad isugu dayey inuu rabbeeyo oo u dhiso oo uu caddaaladda baro madaxda gobollada dadku korrubshon bay ka cawdaan caalamulislaami iyo waddamada muslimiinta iyo afrikada iyo corrubtion macnaha laaluush iyo isweydaar baa laga cawdaa iyo maamul xumo laakiin marka la doonayo maamulku inuu hagaago xumaanta iyo xoolaha ummadda waxaa iska ilaalinaya qofka u sarreeya wasiirkuna wuu iska daynayaa agaasimuhuna wuu iska daynayaa shaqaaluhuna way iska daynaya ilaa waashmaanka ayaa iska daynaya marka la doonayo shayga corrubshonka la idhahda in la iska daayo qofba qofku ka wenyuu iska daynaya qofba qofku ka yar yahayna wuu daynaya laakiin haddii corrubshonka iyo laaluushka iyo xumaanta uu isticmaalo qofba qofku ka weyn yahay kuwa yaryari ma dayn karaan tusaale inlay haystaane hadduu idhaahda iska daana wuxuu leeyay dee adiguba iska daa war waxaanaad cunaysa iska daa hadduu idhaahdo ka weyni ka yar wuxuu leeyay dee adaaba cunaye daliil buu haystaa nin madaxdii gobollada ka mida ah baa u soo cawday cumar wuxuu idhi magaaladii waxay u baahan tahay in la dhalaaliyo oo la rinjiyeeyo oo bajad badan iyo lacag badan loo baasgareeyo haddaba waxaan kaa codsan lahaa dee magaalada wixii aanu ku qurxin lahayn aynu ku dhalaalin lahayn in aad noo soo dhiibto ood noo oggolaato waxyaabaa u badane wax lagu cuno wey maalmaha had iyo jeer dabbaaldegyada iyo marka mashruuc la qaadanaya iyo ninkani ma odhan karana waxbuu cunayaa laakiin isagu waxbaan hagaajinayaa buuli ee casrigan aynu ka hadlayna mashruuc baa la odhanayaa maanta waxbaa la dhalaalinaya intii in leeg baa la dhex raacinaya soo wax dhaca maaha hasaa dhacda markaa cumar qoraal buu u sameeyey wuxuu idhi idaa qara'ta kitaabi haada faxasinha bilcadl wanaqi duruqaha min adulmi fa fainahu maramatuha waasalaam waxaan kuu sheegayaa ninow markay warqaddaydaasi ku soo gaadho warqaddaydaasi markay ku soo gaadho magaalada aad leedahay way kharaabtay ama way sillanaatay waxaad ku ilaalisaa caddaaladda waxaad ku dhalaalisaa oo aad ku qurxisaa inaad dulmiga ka nadiifiso dariiqyadeeda diin iyo caddaaladun ku nadiifi buuhi way iska dhalaalaya dalka waxaa dhalaaliya buu leeyahay cadaaladda oo camira iyo dulmigoo laga fogeeyo dariiqyada iyo wixii ummadda dhibaato ku ah diintun ku camalfa buui dariiquna nadiif buu iska noqona cumar waraciisa iyo xalaal miirashadiisa waxaa ka mid ahaa sidaa xoolaha ummadda uga xalaal miirtay wuxuu ka xalaal miiran jiray wakhtiga uu ku mushahar qaatuu ummadda u shaqaynaya wax kama shaxaadi jirin kama goosan jirin wakhtiga dowladda sideed saacadood baa loo shaqeeya soo maa wakhti la isla yaqaano mushaharkaasaad leedahay wakhtigaana waad shaqaynaysa dowladiiyo shicibba wakhti baa loo shaqeeya la yaqaano maalin maalmaha ka mida ah ayuu shaqeeyey uu shaqeeyey uu shaqeeyey gabbalkiibaa u dhacay labiiyo tobankii saacadoodba uu soo shaqaynaya maalinnimo intaa uu soo cibaadaysanaya mooyaane laydhku u shitay oo faynuuskii ayuu u siraatay ninkii markaa xokayaa u ahaabaa daalay markaasaa wuxuu yidhi madaxweyne miyaanay fiicnayn shaqada inta kuu hadhay inaad berrita qabato oo maantaad inaga dayso waynu daalleen wuxuu idhi maxaad u malaynaysaa shaqadii maanta ayaynu dhammayn kari la'nahaye ta berrita markay ku biirta ka war haddii shaqadii maanta aan baaqi reebno in reebno oo tabarritan ku darmato miyaanay shaqadii ummaddu hakanayn ilaa aynu dhammayno ma seexanaynagu marka xaqa alcaam xaqa ummadda marka laga shaqaynayo wakhtigu wuxuu u baahan yahy in la iska ilaaliyo laga xalaal oo aan waxba la goosaninoo wax lagu daro cumar xalaalmiirashadiisa waxaa ka mid ahaa ila waraciisii baynu ku jirnaa iyo xoolaha ummadda siduu isaga ilaalin jiray nin madaxdii gobollada ka mida ayaa u yimi warbixin buu u keenay barasaabadiisii gobollada mid ka midii wuu la soo fadhiistay oo xafiiskii bay ku shireen gabalkii baa dhacay laambad buu shiday laambad weyn oo iftiimaysuu shiday qoraalkii buu ka diyaariyey warbixintii buu ka qaatay markuu warbixintii ka dhammeeyey ayuu yidhi miya dhammaysay haa iswaraysi bay bilaabeen markaa sheekoo caayliya arrintii dowladda iyo warkii dowladdu wuu dhammaaday markaa waxay bilaabeen in qoyskaagii ka warran iyo xaaskii iyo caafimaadkaaga waxaa ka warranoo halkaa markay arrintu gaadhay buu afuufay laambaddii dem buu ka dhigay markuu bakhtiyey buu siraaday tu yaroo quufahoo iska dirqi uun ku baxayso halkan shiday ninkii baa markaa ku yidhi madaxda ahaa oo tii horaaba laydh weynaydoo wanaagsanayde maad inoo days taa ummaddaa lahayd taasi laambaddii dawladda ahayd markaa shaqadii dawladda intaynu haynay ayuunbay siraadnay iminkana shaqadeennii baynu gallayoo tan yar anigaale buuri tan yar <laughs> waaye laydhkaasaa la marayaa halkaasuu raggu maraya ragga aynu isku janno doonaynaa waa ragga halkaa maraya iminkana waxa weeye aniga gaadhigayga ii baarkin garee shidaalkaygana meeliidhi gaadhiga dawladda ii soo qabo shidaalkiisa iigu shub dadkana sii miyiga ugu bax ciyaalka sii wax walba waxa dowladda laga qaato isna wuxuu leeyahy iminka kol haddaad sheekadeennii bilowda iyo xaaskii ka warran iyo ehelkiiiyo waxan laambaddeenna saynu ku soo jeedaynaa yar ee iska liidata wakhtigii cumar cadaaladdu siday u badatay ama samaaxadda shareecada eeg samaaxadda shareecada shirku ahaa samaaxadda shareecada waxaa ka mid a ah marka diinta si fiican loo raaco madaxduna caadiliin noqoto ilaahay xayawaanka wax dhibuu ummadda ka aamusiinaya bahalaha iyo dugaagga waxaa la arkay oo kutubta taariikhdu ay qorayaan in bahalka diibiga la yidhaahdo ama adhiga iyo xoolaha cuna baadiyaha ku cuna wuu iskala daaqi jiray wakhtigiisii yaa aamusiiyey ilaahay baa inaga ayaa ka aamusiiyey ilaahay wuu kuu hiilinayaa waxa wax dhibo oo dhan buu ilaahay uga hiilinaya sidaa daraaddeed baa waxaa la arkay cid xoolo bahalkaasi iskala joogo oo aanu waxba cunaynin ayaa la arkay markii dambe adduunyada uu ka tegey ayuu adhigii cunay oo uu ku murxsaday waxyaabaha ka caawin jiray cadaaladdan waxaa ka mid ahaa innahu kaana zaahidan min azuhaad waxa uu ka mid ahaa dadkii suhdiga badnaa suhdiga suhdigu waa maxay waa adduunye iska fudaysiga qofka adduunyada iska fudaydsada siduu nebi maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam adduunyada nebi maxamed loo bandhigayoo waxaa la yidhi inteed ka qaadan waxbaba ka qaadan maayo hawsheeda iga daa buu yidhi ilaahayu maalinna waan dhergi maalinna waan gaajoon markaan gaajoodo waan iska sabri markaan dhergo waan kuu mahadnaqi ilaan iyada lafteedaaba hawleh adduunyada dadka haysta soo hawl kuma hayso hawl iyo xisaab iyo ilaalin iyo orod iyo soo jeed nebiguna wuxuu doonayaa diinta ilaahay iyo dadka ilaahay inuu u farbaxo oo jaanis uu u helo oo uu horumariyo labadaa layskuma karayo labadaa way isku adagyi marka qaninnimada labaa qaninimada istighnaa'un bilmaal wa istighnaa'un can ilmaal qaniinimada qaarkeed waxa weeye inaad maalka ka baadi doonto ood uruursato sida tujaarteennu tahay weeye qaniinimada qaarkeedna waxa weeye istikhnaa'un can ilmaal maalka in laga kaaftoomo taasina waxa weeyaan waa qaniinimada dhabta ah wa wajadaka caa'ilan fa akhnaa waana takhalluqun biakhlaaqi illaah akhlaaqdii ilaahay oo la qaatay weeye taa kale xoolo uruursiguna waa akhlaaqdii addoommahoo la qaatay idan markaa cadaaladdan waxaa u sahlayay zaahid buu ahaa adduunyada meel iska dhiga maalik ibnu diinaar a'immadii waaweynaa buu ahaa waxau idhi annaasu yaquuluuna maalikun zaahid inama zaahidu cabdullaahi eh, cumar ibnu cabdilcasiis aladii atat dunya fatarakaha waryaanaheen war waxaa iska odhanaysaan maalik baa saahida oo adduunyada ka saahiday adeer anigu waxba adduunya kamaan saahidina ninka adduunyada ka saahiday waa cumar ibnu cabdilcasiis oo intay adduunyadu u timid iska weydaartay madaxweynu ka noqday maalkii ummaddu gacanta ku qabtay iyo qasnadii ugu waaweynaa dowladdiisu intay xukumaysa ma taqaanaa halkaa baarays bay ka xukumaysay agteeda baarays meel ku dhow halkaana china halkanna afrika halkanna ilaa jumhuuriyadaha ruushka dowladda ugu weyn baa baahe intee oo dowladood maanta meel lagu sheego ayuu ninkaasi xukumayaa sidaa gacmaha uga taagay macnaha labadan qaaradood ee markii dambe la helay australia iyo ameerika mooyaane qaaradii kale adduunyada joogay inteedii badnayd bay xukumaysa halkaana uu taagan yahay war anigu saahid maihi maalik saahid maahee waxa saahida buuhi cumar ibnu cabdilcasiis ninkaa adduunyada isagoo gacanta ku haya meel iska dhigay yuunus ibnu abi shabiib waxa uu leeyahy waxaan arki jiray cumar ibni cabdilcasiis intii aan madaxda laga dhigin guntigiisu markau dhexda saa ugu xidho wuu yara dhex geli jiray macnaha suunkaa dhex geli jirayoo hilibkiisu wuu soo yara bixi jiray markii dambe ee uu madaxda noqdayna uma ra'aytu bacda ma stukhlifa walow shi'tu an acudda adlaacahu min hayri an amusaha la facaltu markii dambuu madaxda noqdayna waxaan tirin karaya feedhihiisa macnaha siduu u caatoobay ee weydu u noqday markuu marada saa isaga qaada feedhahaan halkaa ka tirinayay innagana maxaa dhacda qofku siduu isaga faqiir yahay surwaalkaa ka dhacdhacaya shaarkuna wuu ka ballaadhan yahay markaasuu madax noqonayaa uu ballaadhanayaa markaasee gacmihiisu dhalaalaya markaasuu kiriinku ismariyay nooc kale noqonaya markuu dadka salaamayo gacantiisaa yar caddaan wey dhalaalaysa marka haddana xilkii uu ka degana markaasuu haddana caatoobaya sidaa obasidkeeda ama cagsigeedu ha cumar markii hore wuu cuurnaa nin shilis buu ahaa oo buuran intaanu kursiga fuulin markuu kursiga fuulayna wuxuu noqday nin jiim galay ama tababar la soo geliyay oo kaleoo feedhaha soo baxay waxa uu leeyahay ninkaa warka inoo sheegayaa markii cumar ibni cabdilcasiis dhintay inankiisii baan weydiiyey kolkaasaa waxaan ku idhi aabbihiin ka warran muxuu xoolo ka tegey waxau idhi intii hore ee aanu madaxda noqonin afartan kun oo diinaar ayuu lahaa markii uu dhintayna afar boqoloo diinaar buu haystay maxaa ka go'ay macnaha kolkii hore afartan kun buu lahaa ee aanu madaxweynaha noqon markuu madaxweynaha noqdayna afar boqol baa soo hadhay waa sida loo dhaqmo cagsigeeda soo maaha marka hore in yar buu haystaa qof akkownkiisa ku jira markuu ka tagana wuu buuxaa isagoo kolkii hore uu buuxay markii dambena wuu yaraaday siduu dadka masaakiinta wax uga siinaya wuxuu leeyahay maslamatu bnu cabdilmelik cumar ibnu cabdilcasiis baan soo gala ayaan u soo galay isaga oo sii dhimanaya waan soo booday qamiis qura ayaa saarnaayoo aan cusbayn ayaa jidhkiisa uu ku xidhnaa qamiis keliya oo iska yara liita markaa xaaskiisii faadimo ayaan ku idhi maxaa qamiiska uga hagaajin weydeena mid fiican u siin weydeen waxay tidhi wallaahi maa lahu qamiisun hayru dee qamiiskaasoo kaasoo quraabuu leeyahy wixii kaleba ku kari weyne imise shandadood bay xambaarsan raggu <laughs> safarkoo quraa loo qaataa dhowr shandadood iminka innaga madaxda iska marka magaalada la joogiya iska dhaafo safarka dhowr shandadood baa loo sidaa ninka madaxda gelinkiiba uu mid gashanayo waaya cumar ibn cabdilcasiis raximah ullah waxyaabahaas waxay ka mid ahaayeen shayga loo yaqaano xalaal miirashadiisii iyo is-ilaalintiisi maalin maalmaha ka mid ah markii uu madaxda noqday cumar macnaha siduu mas-uuliyadda u dareemayay ee uu uga damqanayay ee uga warwarayey salaad buu galoo isagoo tukanaya ayay xaaskiisii u soo gashay wahuwa fii musallaahu tasiilu dumuucuhu calaa lixyati garhkiisaasay ilmadu ka dhibqaysaa waanu sujuudsayn markuu salaaddii ka baxay salaaddii ka baxay baa waxay tidhi yaa amiira almu'miniin ayu shayin xadaf maxaa dhacay waa waatan oohintii kugu badatae balaayada dhacday waa maxay markaasaa wuxu uhi yaa faadima innii taqalladtu min amri ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam aswadaha aw aswadiha aw axmariha wax kalema soo kordhina ummaddii nebi moxamed ayaa xilkeedii lay saaray kii casaa iyo kii madoobaa iyo kii gaajaystaa iyo kii bukay iyo kii qaawanaa iyo kii laga awood batay iyo kii qariibka ahaa kii yaraa ciyaalkii xallo waxaasoo dhan qaaradaha waxaa kala joogaa culayskoodii dusha iga saaran yahay marka taasaan dareemayaa culayskaasaa iga oohiyey ayaa uu leeyahy fa calimtu anna rabbii saa'ilii canhum yowma alqiyaama waxaanaan ku qanacsanahay qiyaamaha inuu ilahay weyddiin doono dadkaa ah. fa khashiitu allaa tahbuta lii xujatun fa bakaytu waxaan ku jawaabay inaan waayo ayaan ka cabsanaya markaasaan la ilmeeyey arrintaa ah. waxaasoo dhammo ummaddaa dhana wada kadeedan weliba wakhtigiisiina waxaa la waayay wax qaata xoolaha oo dadka tujaarta ah intuu tiro koobay buu sekadii ka soo ururiyey iyo tabarrucii fuqaradiina waa la soo tiro koobay dabeetana waxa batay xoolihii ayaa ka batay fuqaradii wakhtiyadii dambe uu dhiman doono marka bahasha mas-uuliyaddu waxay macno leedahay intaad iska farxi lahayd ee iska dalxiisi lahayd ee iska barbaraari lahayd inaad marka hore sidaa uga murugooto inaad marka hore sidaa uga warwarto inaad marka hore sidaa culayskeeda u dareento markaasaad cadaalad heri karaysaa markaasaad qiyaamahana farxi karaysaa cumar ibni cabdilcasiis imaamu lawsaaci baa ka warramayaoo waxau uhi kaana cumar ibnu cabdilcasiis idaa araada an yucaaqiba rajulan xabasahu alaaata ayaam markuu qof dembi galo cumar ibni cabdilcasiis wuxuu odhan jiray horta saddex cisho xabsiga ku haya uma caaqabahu karaahiyata an yajcala fii awali qadabi intaa kadib buu kiiskiisa dib u eegi jiray oo wuxuu odhan jiray wakhtiga aan cadhaysanahay go'aan kama gaadhi karo qofka ilaa cadhadaydu jabtoon caadi noqdo qofka go'aan kama gaadhayo ee bar horta intaan cadhajabay halkaa arrinkiisu ha noqdo anoo caadiya aan kiiskiisa eego si caddaaladda uu u ilaaliyo cumar ibnu cabdilcasiis raximah ullah ninkii ka horreeye madaxda ahaa wuxuu lahaa saddex boqol oo boolis ahoo madaxtooyada ilaaliya xaras ashurdiyiin nimankii gaadhkaa ah madaxtooyada ilaalinaya ogaysiis buu siiyo waxau idhi inna lii cankum bilqadari xaajisan wa bilaajali xaarisan man aqaama minkum falahu casharatu danaaniir waman shaa'a falyulxiq biahlih waryaadhahe anigu waxaan leeyahay qadar baan leeyahay qadar qadarkaana dee aniga oo aan weli waxayga ajashaydiiya la qorin gidaarkaa wixii soo dhaafi karoo balaayii ma jiro dadkiinna saddexda boqol ee booliska madaxtooyada ilaalinaya midkii iska sii joogayow waxaad leedahay toban diinaar kii iska tegi karayowna reerkiinnii qababu meeshan wixii hore adeer way isbeddeleen wixii la iska boobayo wixii layska qaadanaya ma jiro dee markuu toban diinaar leeyahay intee oo diinaar bay qaadan jireen adeer cadaaladda markaan egay mushaharkiinnu intaasuu noqon karaa shaqaalihiinnan oo dhanna looma wada baahna kii joogayow intaasaad leedahay kii kalewna iska tag waaya cumar ibnu cabdilcasiis wuxuu doonay inuu maalin maalmaha ka mida yara xiiseeyey baalkan tufaaxa la ydhaah oo dee qofku markaad wax xiisaynayso waxaanad muddo cunin soomaa innaga dee khudradda iyo waxaasaa iskaga keen batayo markaa way isdulbaxeen uu iska nacsan yahin qofku laakiin isagu muddaanu tufaax cuninba markaa maalintii dambe uu yara xiiseeyey nin baa soo qaadayoo tufaaxii buu u keenay tufaax aad u wanaagsan markaasaa inankiisiibu ugu soo dhiiba wuxuu idhi aabbahay baa kuu soo hadiyeeyey wuxuu idhi iska celi adeer iska celi aabbahay intii aanan madaxa noqon ima soo hadiyeyn jirin hadda nebigaba waa loo hadiyeyn jiray buui adar nebiga hadiyad bay u ahayd annaga laaluush bay nagu noqonaysaa buui marka iska celi anigaa raadsan dooneen nin feejiganoo da iska ilaalinaya dadku inay ku guuraan ayuu ahaa ilan dadku intaasunbay kuu hoos gelinayaan cumar ibnu cabdilcasiis dee waxaa nin isku kalsoon qofku markuu caadiliyay qof waa kalsooni buu leeyahy marka had iyo jeer aanu isku kalsoonayna wuu istiirtiiriyaa qofku waxyaabuu isku yara kabkabaa maalin maalmaha ama habeen habeennada ka mid a ayaa waxaa ka warramaya qisadaa imaamka la odhan jiray rajaa ibnu xaywa cumar baan u tegay buuli oo cumar culimmadana wuu ka mid ahaa ragga cilmiga badnaabuu ka mid ahaa xadiidkiiyo fiqigaba aad u yaqaan madaxweynihii muslimiinta markaa faynuuskii ayaa qiiq ku baxay buuri kolkaasuu madoobaaday faynuuskii noo baxayay ninkii isaga xokaynta u ahaana halkanuu iska seexday uuba iska khuuriyeyba faynuuskiina wuu nagu magaada wuu nagu madoobaaday markaa waxaan qofkii shaqaalaabaan sidaa u eegoo markaasaan ku idhi ma toosiyaa ha hagaajiya baalkee maya ee ha toosinin buui ha iska hurda iska daadeen ha iska raaxaysta markaa waxaan yidhi buuhi anigu aan hagaajiya faynuuska waa qiiq baa ku baxo u madoobaada markaa anugu aan safeeyo waxa uhi laysa min muru'ati arijaali istikhdaamu istikhdaamu istikhdaamu dayfi sharafta ragga waaweyn ma aha inay martida adeegsadaan nin weyn sharaftii ma aha nin martiyoo kula jooga inaad tidhaahda ii shaqee markaa isagaa kacay fayniiskiibuu kala furay gaastiiyo waxbuu hagaajiyey dhag buu ka dhigay kolkaasuu soo fadhiistay wuu isoo eegay buuhi markaa wuxuu yidhi buu ihi qumtu wa ana cumar ibna cabdilcasiis wa rajactu wa ana cumar ibna cabdilcasiis markii hore waxaan kacay anigoo cumar ibna cabdilcasiisa iminkana waxaan soo noqduun anigoo isagii ah wax iga go'ay miyaad aragtaa macnaha waan shaqaystaye oo waxaennii inoo hagaajiye wax ceeba miyay soo gaadhaye nuqsaana maya imminka dee dadkao dhan buu la dagaalamayaa ninka madaxweyne laambaddu ku bakhtidaa ee meel madow fadhiistaa qaar buu xilka ka qaadaya hadduu safar ku jiro gaadhigu ka bakhtiyana qaar baa erisa oo la eryayaa haddii alaabta uu waayano xaggaa eego xaggan eegu cid waayana qaar buu xidhayaa wuxuu u qabaa hadduu isagu shaqaystay inuu nacasoobayo hadduu isagu adeegsado hadda sidaa maaha maalin waxaan arkayay madaxweynayaasha maraykanka mid ka mid ahoo subaxii markuu toosay iskoobaha bahalkan la laydhaa buu qaato gaadhigiisuu maydhaya intuu dhar gaagaaban gashaday buush buu ahaa kii laodhan jiray wuxuu ku faanayaa waan shaqaysta aniga layma shaqeeyo dharkiisiibuu dhar gaagaaban buu qaatay subaxdii intaanu shaqo tegin buu gaadhiga maydhayaa nadiifinaya waxbuu karsanaya dhagdhag innagana wakaa asbaxa kawmatan min ashaxm sidii loogu shaqaynaya buu noqday kuus xaydhahoo iska fadhiya mid waliba kuus xaydhoo iska fadhiyaa buu noqonaya muruqyadiisoo dhan baa cadilmaya dee waxba hayaabin yaabin rajaayow sheekhow kolkaan imika cayan iyo imika isku baa marka saas waa mutawaadic mutawaadic ayuu ahaa makxuul waxa uu ka mid ahaa a'immadii qiimaha badnaa ee cilmiga caanka u ah xadiidkiiyo fiqiga waxau idhi low xalaftu la sadaqtu maa ra'aytu ashada walaa akhwafa lilaahi min cumar ibni cabdilcasiis waxaan ku dhaaran karayaa buuhi inaanan arag cid ka suhdi badan oo ka adduunyana cid badan oo ka cabsi badan cumar ninkaa haddaan is idhaahda ku dhaaro waan ku dhaaran karayaa buui waaya cumar waxyaabaha ugu wacnaa cadaaladdiisa waxaa ka mid ah cabsidiisaa badnayd cabsida waxyaaba uu isticmaali jirayna waxaa ka mid ah caddaa baa inoo sheekaynaya cadaa ibnu abiirabaax oo aimadii maka ee caanka ahaa nin gaabanoo madow u ahaayo laakiin cilmigiisu nuurayo kaana cumar ibnu cabdilcasiis yajmacu fii kulli leylatin alfuqahaa fayatadaakaruuna almowta waalqiyaamata uma yabkuuna xataa kaana bayna aydiihim janaasa cumar markuu madaxweynaha ahaa wuxuu u yeedhayay fuqahada nimanka dadka wacdiya nimanka cibaadada badan ayuu odhanayaa guriga madaxtooyada igu kaalaya markaasaa fa yatadaakaruuna almowta waalqiyaama wuxuu odhanaya ka sheekeeya bal qiyaamaha qabriga ka sheekeeya geerida ka sheekeeya markaasaa la ooyaya waa la ilmaynaya waa la ooyayaayo waa la ilmaynayaa ilaa aad mooddaba in hortooda jinaasade ay taallo macnaha dadka waxa ugu wacnaa caddaaladdan waxaa keenaya cabsida ilaahay uu ka cabsanaya qof ilaahay ka cabsanayuunbaa cadaalad keeni kara qof aan ilaahay iyo aakhiraba xusuusnayn cidna u turi maayo maalin maalmaha ka mida markay waxba ka waayeen tolkiisii iyo qaraabadiisii waxay u yeedheen inankiisii bay u yeedheen inankiisa waxaa la odhan jiray cabdulmalik nin aad u qiimo badan buu isaguna ahaa waddadiisii raacay oo aabbihii dhiirigelin jiray waxay yidhaahdeen wax noo weydii maanta waannu soo shaxaa tagnay maanta aabbahaa waxbaannu ka doonaynaa in badan buu na oonu ka warwareegnay bal adigu wax noo weydii wuu tego wuxuu idhi dee aabba tolkaa iyo ehelkii saasay leeyihin reer marwaan kolkaasaa wuxuu idhi inna abii yaquulu lakum innii akhaafu in casaytu rabbii cadaaba yowmin cadiim hal farriinunbuu aabbahay soo faray wuxuu leeyahay haddii waxaan ka cabsanaya haddaan ilaahay caasiyo oon tolkay u cuurcuuroon u badiyo xoolaha cadaab weyn baan ka cabsanaya marka inaan waxa ummaddaydin siiyo cadaabkaas ayaa iga hor joogee iska tawagala iska socda si kale haddana u dhigeenoo waa loo soo fikirayoo waxaa lay war odaygii dee mari weynaye maxaynu ka yeellaa haddana mar kaley ku soo noqdeen xajaaj ibnu cambasa qisadaa warinaya banuu marwaan ayaa soo noqdayoo way u soo galeen waxay yidhahaan mawjaddii hore aan beddelno niman kaftanka aad u yaqaana iyo shaxshaxda ayay u soo xuleen maanta waxaynu ku maalaynaa bay yidhaahdeen waxba ku maali kari weynay tol baanu kuu nahay ee qaraabe eh kaftanka iyo ka qoslinta oo bar horta odaygu wuu qiiraysan yahay uno waa kan ooyaya uune aan ka qoslinna bay yidhahdeen waxaanay yaqaaneen madaxda had iyo jeer ninka maala yaqaanaa ninka ka qosliyuha ee u majaajileeya aad bay isaga jeceliyin ragga qaarkood baa mudxikiin laydhaa mudxikiin lilru'asaa walumaraa oo markuu soo fadhiistay isagu uu ka qoslinaya qosol buu la dhacaya markaasuu wax u qoraya boonooyin marka dhowr ninoo aad u yaqaana kaftankay soo direen midiba mar buu kaftankii riday midiba mar buu riday way qosleen way isjiibiyeen fa nadara ilayhi cumar cumar baa markaas sidaa nimankii u eegay lahu rajulun kalaamahu bilmisaax faqaala alihada jamactu markay hadalkii qosqosolkii iyo kaftankii dhammeeyaan baa wuxuu idhi ma waxaana isugu timaadeen maanta maanta ma intaana isula timi in la qosqoslaa maantana isula timaadeen buui walle warkiinnaasi wax wanaaga ma soo wado ida ijtamactum fa afiiduu fii kitaab illaah war markay isu timaadaan kitaabka ilaahay ka sheekaysta fain tacadaytum dalika fa fii sunnati can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam haddii qur-aanka dhaaftaan axaadiidta nebiga ka sheekaysta fain tacadaytum daalika calaykum bimacaani alxadiid haddii intaasii dhaaftaanna cilmiga xadiidka ka sheekaysta buui adeer anugu qosqosolkaa yaxaas ima marayee ama qur-aanka ka sheekaysta ama xadiiska ama macnaha laga qaadanaya cilmi baa laga ee layskama qosqoslagu nimankaasi halkaasaa warkooda ku soo afjarmay intii aanu madax noqonna caam wuxuu ku ahaa inuu had iyo jeer dadka runta iyo cadaaladda u sheego oo aanu maaragtay ka gabbannin caawoo dhan haddaynu akhrino ama maantoo dhan ma ka gayoonayno dhaqankiisii waxaa ka mid ahaa waxyaabaha lagu xuso kaana mustajaaba dacwa dadka ducadooda la aqbalu ahaa oo had iyo jeer madaxdu ducadooda waa la aqbalaa kolkay caadiliin yihiin dadka ugu mudan bay ka mid yihin wuxuu soo qabtay sida uu imaamu dahabi taariikhdiisa kaga warramayo in badan dee ka warrama taariikhda dadka wanaagsan nin la ydhaha khaylaan ayaa wuxuu oo qadariyada ka mid ahaa dadka qadarka aan rumaysnayna xadgudbay ayuu cumar soo qabtay kolkaasuu yidhi ilaahay uga toobadkeen dabeedna wuxuu yidhi waan ka toobadkeenay laqad kuntu daalan fahadaytanii waan hallowsanaayo waad isoo hanuunisayoo waan toobad keenay marka wuu ka yara shakiyeeyo cumar wuxuu isyidhi ninkani been buu kuu sheegaya uu kuu munaafaqadaynaya wuu habaaray kolkaa allaahumma in kaana saadiqan wa ilaa faslubhu waqdac yadayhi wa rijlayh fa nafadat fiihi dacwatu wuxuu idhi ilaahayow hadday ka run tahay toobaddaasina iska nabadgeliyo iska dah hadday been ka tahay oo uu munaafiq yahay qarsanaya wixii aan uu yidhi waan ka toobad keenayna ilaahw gacmaha iyo lugahaba goo sidii baa ku dhacdo madaxdii ka dambaysaa ninkii dilay oo markii uu lahaa waan toobad keenay dhabkama ahayn sindiiq buu ahaa munaafiqnimada qarsanayay raggii ka dambeeyaa lugaha iyo gacmahaba ayay gooyeen cumar cadaaladdiisa ka sako waxyaabo badan oo kale oo qaladaadahoo tolkii ay galeen ayuu saxay waxaa ka mid ahaa nimankii reer bani umaya ee uu isagu ka soo jeeday waxay had iyo jeer caayi jireen cali bna abi aalib khudbadaha lagu caayi jiray cali bna abi aalib ayay odhan jireen mucaawiyu ka khaldanaa dulmi buu sameeyey khudbadaha qaarkood baa laga caayi jiray inta badan markuu cumar madax noqday arrintaa wuu mamnuucay wuxuu idhi ma arki karo nin mimber taagan ama madaxa oo cali bna abi aalib caayaya madaxdii gobolladana sidaasuu qoray halkii cali laga caayi jirayna wuxuu ku bedelay aayaddaa ilaahay subxaana tacaala uu ku yidhi waa suuratu naxli bay ku sugantah aayadda sagaashanaad ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan wa iitaa'i di lqurbaa wayanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqyi yaciidukum lacallakum tadakaruun halkii cali caydiisa aayaddaasu geliyo ilaa hadda sidii u socota khudbadaha khudbadaha khudbada mimbarka ay ka akhriyaan aayadda aad maqashay ilaa wakhtigaas sidaa u socota raadkii cumar uu ka tegay buu ahaa cumar ibnu cabdilcasiis raximahullaah waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyey culimmada iyo ardayda cilmiga barata u qoray buu ahaa mushaharka berigii hore dadkaa kaluunbaa wax iska cuncuni jiree dadka cilmiga ilaahay dadka baraya ee culimmada ah ee shaqo tegi kari waaye ee cilmiga ku mashquulsan iyo ardayda cilmiga baranaysa maalku halkaasu fiican ku fiican yahi buuhi in lagu bixiyo mushahar buu u qoray linashri alcilmi iyo kuwa dacwadda faafinaya waxaanuu odhan jiray cilmiga ha la barto guryaha ha laga soo saaro masaajidada ha la keeno fagaarayaashana ha la keeno si cilmigu u baaho oo cilmiga inta madarisadaha iyo meelaha uu iskaga xidhan yahay ummaddu baran mayso cilmigu waanu bilaash noqdaa oo bannaanada la geeyaa saasuu odhan jiray maqaaladiisa waxaa ka mid ahaa tacallamu alcilma cilmiga barta fa innahu zaynun lilfataa wa cawnun lilfaqiiri wa innahu yadcuu ila alqanaaca waltawaaduc waazuhd cilmigu cilmiga barta buu odhan jiray qofka dhallinyarada ah wuxuu u yahay qurux qofka faqiirka ana isagaa saacida oo qofku hadduu faqiir yahay laakiin caalim wuu yahay aqooni kama maqla cilmigu qanaacaduu dadka ugu yeedhaa oo qofka caalimka ahi waa iska qanacsan yahay oo wuu kaaftoonyahy wuu iska dheragsan yahay saahidna wey cumar ibnu cabdilcasiis cadaaladdiisa cid kale iska daaya waxaa ka markhaati kacay cadowgiisa markii uu geeriyooday waxaa maqlay ninkii imbaradoorkii romanka madaxdii reer yurub ninkii ugu weynaa baa maqlay oo dagaal uu ka dhex oognaa fadbakaa fukaa'an shadiidan adhala xaashiyatahu ninkii wuu ilmeeyey boqorkii reer yurub waxaanuu yidhi adduunyada maanta waxa ka tegey nin caddaaladdiisa caan ku ahaa muslimkana aanay cadaaladdiisa ku koobnayna xataa innagu aynu ka jirnay bu waalfadlu maa shahidat bihi alacdaa fadlina waxaa la yidhaahdaa waxa cadowgu kaaga markhaati kaco ayaa fadli la yidhaahdaa wuu ka ilmeeyey ninkaasi cad cumar markii uu geeriyooday waaya waxaynu u soo noqon doonnaa ama aynu ku soo gebagabayn doonnaa maada nastafiid min hadihi alqisati wa hada taariikh aw taariikha cumar bni cabdilcasiis maxaynu ka faa'idaysanaynaa ilaa wixii sheegnay xikmaddaynuu sheegnay waa maxay waxaynu ka faa'idaysanaynaa siddeeddan arrimood ayaan ka soo ururiyay ama ka soo saaray qisadaa wixaynu ka qaadan lahay waxaa kow kaa ah ikhtiyaaru zawjati saalixa in horta oorida wanaagsan lagu dadaalo oorida wanaagsani ninka madaxda ah way tiirisaa caddaaladdana way ku ilaalisaa cumar markii uu doonayo caddaaladda inuu bilaabo xaaskiisii faadima ayaa go'aankaa la qaadatay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam markuu waxyiga baahinaya diinta ilaahay xaaskiisii khadiija bintu khuwaylid ayaa isgarab taagtay oo go'aankaa la qaadatay marka eh, waxaa la yidhi rag dumar baa isdhaafiyey waraa'a kulli rajulin cadiimin imra'a nin kastoo weyn gabadh weyn baa ka dambaysa soomaalidu waxay idhaahdeen nin maalin ma gaadhid ninna sannad ma gaadhid ninna weligaaba ma gaadhid xaggii soomaalidanu soo noqonnay moogti xikmadaheenni baynu nina wadannaa nin maalin ma gaadhidoo ninka kaa socod horreeye maalintaa gaadhi mayse hadduu kaa socod horreeyo shan kilomitir hadduu kaa horreeyo gaadhi raacin isna uu sii lugaynayo adna aad lugaynaysa miyaad gaadhaysa de waa waa laba tallaabo isma gaadhaysaan ninna sannad ma gaadhidoo ninka meel eh, xoolihiisa daajiyey meel barwaaqo ah haddaad adigu meel abaara joogto xoolihiisa gaadhi maysid dee xoolihiisu way naaxsan yihin soomaa way shilisi uu kaa xoolo wanaagsan yahi ninna weligaaba ma gaadhidoo ninka kaa xaas wanaagsan weligaaba ma gaadhid islaantaadu adiga hoosunbay ku haysaa way ku rifaysaa cirbahay ku haysaa way kugu qaylinaysaa cibaada yooma istarastiba kama baxaysa gabadhan kalena cilmi iyo carruur iyo cuud iyo xoolo ninka way tiirtiirinaysa marka dee ninkaa weligaa ma gaadhaysa sidaa daraaddeed baa islaamku wuxuu faray xaaska in la doorto oo diin iyo dhaqan wanaagsan lagu doorto iyaduna ninka taasoo kale ku dooranaysa qisada waxaynu ka faa'iidaysanaynaa dowru tarbiyati fi sinaacati rijaal marka ragga madaxda alla samaynayo waxay taasi u baahan tahay tarbiyad raggu iskama samaysmee tarbiyad buu ku samaysmaa cumar waxaynu soo sheegnay inuu aabbihii soo saarayo uu soo tarbiyeeyey waxaynu soo xusnay oo kale hooyo wanaagsan inay dhashay marka hooyadii iyo aabbihii baa iskaashado ilmo wanaagsan bay soo saareen waalbaladu dayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbi dalka dadka wanaagsani qof wanaagsan bay soo saaraan beri dhoweyto wasiirad baa hadlaysay mabay fogeen dhowr bilood ka hor bay ahayd wasiirada ingiriiska mid ka mid oo waxay tidhi cajiib maqaalad la yaab labay sheegtay shir bay ka hadlaysay waxay tidhi caalamulislaami dadka waxbarashada aadka ugu fiican waxa ay noqdaan bay tidhi dhakhaatiir iyo ijindheero dadka kuwaa ku soo xiga ee dabaqadda dhexe ah ee tacliinta aan ku wanaagsanayn iyaguna waxay noqdaan bay tidhi mudaraa agaasimayaal bay noqdaan kuwa tacliinta raasiba ee jaamacadaha iska xejin waaye dhacayna askar iyo siyaasiyiin bay noqdaan kuwa aan weligoodba tacliin gelinna salaadiin iyo cuqaal bay noqdaana jaahiliintii oo madax dhaqameed bay noqdaan kuwaan weligoodba tacliin gelin een xaggaana waxu qorin xaggaana waxu qorin madax dhaqameed iyo salaadiin bay noqdaan marka sida loo kala jaahilsan yaa la ysu xukumaabay tidhioo madax dhaqameedku siyaasiyiintay xukumaan siyaasiyiintaasi saaqidayna waxay xukumaan agaasimayaasha agaasimayaasha tacliinta iskaga liitayna kuwii aqoonta sare lahaa ee xirfadlayaasha ahaa ee injineeradii iyo dhakhaatiirta sii xukumaan marka sida loo kala sarreeya waa sida loo kala jaahilsan yabay sida loo kala maskax badan yahayna waa loo kala hooseeya marka muxuu macnuhu keenayay ee meeshan inoo geeyey qofka aqoonta badan ee aayaddee khaariqada ah in madaxweyne loo diyaariyabahe iyo siyaasi iyo hoggaamiye ummadeed annagu saasaan u fikirnaa bay marka carruurteenna dee nin waliba wuxuu la cararaa soomaa marka laydhaa derajo saruu keenay aa dhakhtar iga dhig in yaroo wuxuu cunaabuu doonayaa iyo xoolo yar ayuu doonayaa laakiin hami umadeed markaad xambaarsanta qofka la arka inuu yahay qof khaariqa ahoo la yaab leh oo hamigiisa iyo maskaxdiisu ay cajiib leeyihin hogaamiye ummadeed baa loo diyaariyaa si uu dalka iyo dadka u badbaadiyo waxaa qisada aynu ka faa'idaysanaynaa wujuubu tasxiixi fii masaari alqiyaadati had iyo jeer qofka hogaamiyaha waxa looga baahan yahay ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedana magacuu ku yeelan karaa markuu munkarkii hore wax ka bedelo cumar wuxuu taariikhda ku galay wuxuu ka badrheedhay mushkiladihii reerkooduu geystay inuu soco marka qofka mudan waxa weeye qofka taariikhdii xumayd bedela ee taariikh wanaagsan ku bedela waxaa qisada aynu ka faa'idaysanaynaa dowru lcadli fii taxqiiqi alamni cadaaladdu kaalinta ay ku leedahay nabadgelyada dadku wuxuu nabadgelyo helayaa markuu caddaalad helo dalkiiyo dadku haddii aan cadaalad la helin qarax baa samaysmaya qoloba mar bay qarxaysa kana la dulminaya wuu adkaysanaya wuu adkaysanaya cishada dambe isagaaba wax dilaya isagaaba reerkiisa dilaya markaa cadaaladdu waa muhiim alladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun ilaahay baa wuxuu leeyahy hanuun iyo nabadgelyo waxa leh dadkaan waxba dulmiin idan markaa cadaaladaynu doondoonayno wararta waa in dulmigu meesha ka baxaa nabadgelyadaynu doonayna markaasaynu helayna waxa qisada aynu kafa isaga laftiisuna waa innagan soo maraynayoo ninbaa u soo cawdayoo dee waa kii lahaa war magaalada cadaalad ku hagaaji kadabta bal yuslixuhum alcadlu waalxaq fabsud daalika fiihim qoladaan u tegay buuri meel la yidhaahdo mawsil ninkii badha saabka ahaa ee u diray ayaa soo cawdo wuxuu uhi meeshan waxaan ugu naan niman kibray oo reer ciraaqa oo dhaga xidhan oo in la garaaca mooyaane aan wax kaleba marayn maadii fasixi buuhi aan xidhxidhoon kala tuure markaasuu uhi beenaalaad tahaye yuslixuhum alcadlu waalxaq cadaaladda iyo xaqa ku socodsii kaasaa hagaajinaya dadka garaacu ma hagaajinayabu laakiin cadaalad baa hagaajinaysa cadaaladda gaadhsii waxaynu qisada ka faa'iidaysanaynaa dowru lbitaalati saalixa wakhtiyaari lmunaasib la taliyayaal wanaagsan qofku markuu samaysto inuu isaguna badbaadi karayo dadkana badbaadinaya cumar dadka ka agdhow waxay ahayn si aynu soo sheegnay culimada dadka aqoon-yahanka dadka cibaadaysta dadka jibbaysan dadka ilaahay xusuusan kuwaasaa ka agdhowaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa islaaxu lummati fii islaaxi siyaasa ummadda ilaa siyaasadduu hagaagta waxba hagaagi maaya maantoo dhan haddaynu kitaab kasta ku akhriyayn haddaynu cashar kasta u dhigno haddaynu wacdi kasta u jeedin inay xagga sare ka xun yihiin yufsiduuna alcibaada waalbilaad dal iyo dadba way kharribayaan laba sannadood iyo badh ayaa wixii muddadaa dheere tobannaanka sannadoode reer bani umaya ay soo kharribayeen ayuu ku saxay in allaha la yazic bisultaani maa laa yazic bilqur'aan cumar buu ahaa ma cuhmaan maqaaladaa kii lahaa ilaahay madaxda siyaasiyiinta madaxda siyaasiyiinta wuxuu meesha wuxuu wax ku hagaajiyaa ilaahay wax aanu qur-aanku hagaajin qur-aanku dee dadka wanaagsan unbuu anfacaa laakiin madaxdii awooddii qalinka iyo qaraarka ayay dadka ku islaaxinaya waxaynu ka faa'iidaysanaynaa axsanu rasiidin lilqaa'id alahar alxasanu cinda allaahi wa cinda annaas dadka madaxda ah qisadani waxay tusaale ugu too laga faa'iidaysanayaa waari maysida war ha kaa hadho kollay waari maysido adduunyada waa laga tegayaae war wanaagsani ha kaa hadho ninka ummadda raad wanaagsan kaga taga cadaaladda sinaanshaha barwaaqaha dhaqanka wanaagsan waxa weeye ilaahay agtiisana ammaan buu ku leeyahay ummadda agteedana ammaan wanaagsan buu ku leeyahay carruur isaga iska daayo carruurtiisa markuu dhinto waxaa lagu xidhiidhinayaa nin wanaagsan baa dhalay nin wanaagsan buu ahaa aabbahood baa madax fiican aha war soo dhoweeya ilaw adiga arkay qisadii khadir suuratulkahfi wa kaana abuuhumaa saalixa labadii carruur ahaa ee khadir uu guriga u dhisay markuu nebi muuse ka qancinaya wuxuu yidhi waxaan guriga ugu dhisay agoonna weyn aabbahoodna nin wanaagsan buu haabu marka madaxdu ma garanaya mid waliba maalmaha uu joogaa buu isleeyay kabaha ka subko oo ka dhereg laakiin inuu yidhaahdaabay ahayd magac wanaagsan ka tag si carruurtaada iyo aayahaaga iyo mustaqbalkaaguba ay rasiid iyo kayd wanaagsan ugu noqoto wajcal lii lisaana sidqin filaakhiriin ambiyadu markay ducaysanayaan waxay leeyihiin ilaahayow ammaan wanaagsan ummadda i dhexdhig intaan adduunyada ka tega ilaahay oo aan noqdo qof la ammaano oo aan la eedaynin waa arrin maanta meesha ka baxday wey qodobka sideedaad aynu ka faa'idaysanaynaa waxa weeye alqiyaadatu bixaajatin ila almawcidati wa talyiin alquluub min jafaafi asiyaasa madaxdu waxay u baahan yihiin wacdi badan qalbigoo la qooyo qalalkii siyaasaddoo la yska qaboojiyo siyaasaddu waxay leedahay kulayl iyo kar badan iyo ficiltan iyo xanaaq marka cumar ibni cabdilcasiis habeenkii buu u yeedhanayaa nimankii wuu caad aha isagoo caalima markaasaa la wacdiyaya markaasaa la qoynaya qof iska celi un ku nool iyo in dad lala dagaalamo la difaaco dee diin ilaaha iyo dadnimoba wuu ka fogaanaya marka maxaa loo baahan yahay inay wakhti u samaystaan wacdiga iyo waanada iyo waxsheegga si qalbigoodu uu u qoyo oy xaqa ugu dhowaadaan arrimahaasaa ii muuqanaya waxyaabaha aynu ka faa'idaysan karna qisada ilaahayna waxaan ka barayaa madaxdeenna iyo innaga iyo acyaanta oo dhanba inuu ka dhigo kuwa raaca taariikhda selafka saalixa ah oo ku dayda oo wax ku saxa w sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam wahada ma aquluhu waastaqfiru allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wbarakaatu